bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii soddonaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir ama dabagalay markuu nebigu soo noqday ee dagaalka hore uu ka soo noqdayba waaqaba rujuucahu calayhi salaam rujuucahuna waa mafcuulu bihi muqadam faacilkuna waa khuruuju quraysh macnaha acqaba khuruuju quraysh quraysh soo bixitaankeedii wuxuu ku xigay uun rujuucahu calayhi salaam soo noqodkuu nebigu dagaalkaa hore kasoo noqday dagaalkaa hore markii uu nebigu kasoo laabtaday qurayshi kasoo baxday haddana mar labaad maka ilaa meel kale ma hayaane safridan ay u safrayaan ardu shaam waa dhuuntoodii makay ka soo baxeenba biacdami ciirin lahaa safarkii ugu weynaa ayay qurayshi kala soo baxday maka faqad jamacuu fiiha amwaalahum xoolahoodii oo dhan bay isu keeneen xoolahoodii oo dhan ayay isu keeneen wixii alla wixii mooda hayeen xataa lam yabqa bimaka maka ilaa aanu ku harinba qurashiyun aw qurashiya nin ama gabadh reer quraysheeda lahaa misqaalun misqaalku waa wax wax lagu miisaamu ahaayo xoogaa dahaba in yaroo dahaba shilin dahaban aan lahayn iyo fasaacida wax ka badan ilaa bacatha bihi qof waliba wuu soo diray fii tilka alciir safarkaasu kusoo daray qof wal oo bisqaal iyo dinaar iyo waxhaysayba wuu soo xawadamiyo quraysh buu kusoo daray oo waxaa la safarkani waa kii laga dhargaye xaggaa iyo shaam ha loo safree reer quraysheedow isku soo wada dara waxalla wixii reer maka ah xoolaha safar baynu diraynaa waay wa kaana yarasuhaa abu sufyaan ibni xarb safarkaa isagaa waxa madax ka ahaa abu sufyaan ibni xarbi ninkii la odhan jiray waaya wa macahu bidcatun wa cishruuna rajulan dhowr iyo labaatan nin ayaa la socda oo acyaantii qureysheed ka midta nabigu uu maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo madiine jooga inay maka raggaasi kasoo soo baxeen oo maal badan ay sitaan ay u shaam si ay uga soo safraan fakharaja laha rasuul sala allahu calayhi wasalam nebigu safarkaas usoo baxay fii jumaada aluula jumaada aluula waa jumaadulula iyo jumaadulakhir waa labada biloode rajab ka horeeya ta hore wa macahu nabiga waxa uu helinayey miatun wakhamsuuna min almuhaajiriin boqol iyo konton nin oo col fudud ah oo muhaajiriintii maka ka timid ah ila raggaasa aloosa waktigaas wastakhlafa cala almadiina madiinana ila waa magaalo madaxdii ciyaar lagaga tegi maayo istikhlaaf uu sameeyey istikhlaaf waxa uu wakiil uga dhigay madax uga dhigay weyi khaliifo uga dhigay abaa salamata bni cabdilasad ninka magacaa saxaabiga la odhan jiray qaalig ahaa wa liwaahu nabiga camal calamkiisana waxa xambaaray macnaha colka uu rasuulku hogaaminayo calan wale waxa uu ahaa amcamuhu xamza ibnu cabdilmualib adeerkii xamse qaaiduljeeshki waaya walam yazal saairan nebigu ma uusdaynin inuu socdo wuu socday wuu socday wuu socday wuu socday jidhgoyn buu gelaya safarka waqooyiga u socda xataa balaqa alcushayra ilaa meesha magacaa la idhaahdo uu gaaray oo xagga xeebta xigta eryadii safarku ka marayay fawajada alcayra qad madad safarkiibuu helay iyadoo weydaaratay qad madad iyadoo goosatoo dhaaftay safarkii islaajidgoynta u ugal ayaa ka hor dhacay wuu gudbay ilaa waatii aynu soo nidhi lama hayo raadaar meesha wax lagu eego iyo telefoon la isugu sheega toone waxa ay ahayd ku hagaajin iyo cabir waxaalafa calayhi salaam markuu nebigu halkaa tegey wuxuu ka faa'iideeyey jaanis kale nimankaasi ka baxsadee qabaa'ilkii eriyada degayey ayuu xaalafa la heshiiyey waadaca haddii la idhaahdana waa xabad joojin buu la galay wey muwaadacadu waa xabad joojinta iyo istaynta aan istayni xaalafaduna waa heshiiska kala qorta calayhi salaam fii haadihi alghaswa dagaalkaa wuxuu xalafkii la galay bani mudlaj qolada laydhaa iyo waxulafaa'ahum dad kaleo iyaga gaashaanbuur lasii ahaa qoladaa reer bani mudlaji iyo qoladii lasii xulafada ahayd intaba isna uu la tacaalusay arinagaa iska agdhowe eh. nimankaa waxba idinkama gelin maka kasoo duulaye eh. uu yaraan xabad joojin buu kula heshiiyey uma rajaca calayhi salaam ila lmadiina madiinuu kusoo laabtay nebigu markuu safarkaa dee qabail buu soo helay le fursadaasu kasoo faaideeyey yantadiru wuxuu sugayaa haadihi alciir safarkaa waqooyiga ku maqan ayuu sugayaa xiinamaa tarjic markay soo noqonayso kolkii hore way u goostay safarkaasi oo u weydaartay dabeedna wuxuu nagu celiya madiina waynu waraysanaynaa waynu qiyaasaynaa waktiga ay soo rartaan safar kooco kan ayaynu haddana jidkooynu gelaynaa dhaqaalaha iyo iqtisaadka waxaa la idhaahdaa wax sahlan ma aha waayo marka dagaal la idhaahdo asal buu u yahay sidaa daraaddeed baa ilahay ui waacidduu lahum ma istaطactum min quwatin wa min ribaadi اlkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum wa ma istaactum min quwa wax alla waxa aad kartaanay awooda buu ilahay leeyahy ila awooddu way isbedbedelaysa waktiba awoodeeda ayaa la isticmaalaya maanta awooda la isticmaalayo dee waad garan karaysa heerka ay gaadhsiisanta taa ilaahay uu ina faraya islaamku inuu diyaar garoobo oo cadowgaa daandaansanayaa aanu ishaaksanin lalax waliba shilalka isbitaal lagu qalaaye si aan lagu soo daandaansaninba horta hala arko awoodaada waa kaa ilaahay tilmaamay awooddaasi waa laga cabsanaya iminka in fara badan baad gaalada maqlaysa dowladay leeyihin hala burburiyo waxaa sabab looga dhigaya waxa weeye nabadgelyadayada macnaha waanu ka baqaynaa israa'iil baa looga baqaya annagaa ka baqayna wax laga baqdaa ayuu jiri doona annaga ahayn weeye ilaahayna kama baqayno aadamana kama baqayne annaga unhana laga baqo cid laga baqda ayay jirin oo islaami nuxurku waa intaa ilahayna wuxuu le turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum horose dagaal hala jooge eh, ha laydinka baqdo inaan ummad meel degan oo laga baqan waaye waa musiibe eh, oo lagu haddaan lagaa baqanayn macni waa in lagugu dhiiran yahay sooma ila labadaasunbaa midun ay noqonaysa in lagaa haybadaysto oo warankaagu dee warangal aad tahay iyo inaad daciif tahay miskiina labadaa midun daruuri maaha inaad dagaalamayso iyo inaad cid doonanayso iyo inaad cid dilayso midna laakiin awood yeelo diinteenu faraysaabaa taas haddii aad adigu diidda inaad awood yeelato dee saaxiibka kaa soo horjeeda ayaa taa ku hamiyaya marka wuxuunaan uga jeednaa taa xikmadda uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhac ma aha adduunyo doon ma aha laakiin waxa weeyaan caqabada diinta ishortaagaysa iyo cududa cadowga ee dagaalku uu ka dhaxeeyo ayuu istaraatiijiyada ka dhiganaya ku xisaabtamaya rasuulku sal allahu calay wasalam meelaha uu ka naafayn lahaa markaa aan sugna buuhi kaana yantadir haadihi alciir xiinamaa tarjic ilaa intay kasoo noqonaysa madiina xaggaa shaam aan ku sugna buuhi halka waay safarkii wuu maqan yahay haddaba safarku waa safar aada iyo aada xoolo badan u waa safar Ehm, quraysh haddii afka looga dhigto wax badan ka naafeyn karaa nebigu uu sugaya calayhi salaatu wasalaam waay waynu arkay haddaba aswatu badr alkubra cafwan alula aswatu badrin alula waa beder bedertii yaraydna waa laydhaah bedertii horena waa laydhaah wa bacda rujuucihi calayhi salaam markii uu nebigu ka soo laabtay halkaa cushayre laydhaah ee jidgooyntii waxba kuwaay uu soo noqday biqaliilin in yar kadib jaaa waxa soo dhacay kursubnu jaabir ilfihri ninkaasoo quraysh ka mid ahaa iyo cikrimatu bnu abi abijahal iyo niman noocaasoo fardafuulah ayaa maka ka soo duulay wa aqaara waxaabu weerarayba calaa sarxi lmadiina madiina xoolaheedii waa wixii maaragtay xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun waa maa tasrax min alaqnaam min almawaashi xoolaha waxyaabaha daaqo weeye calaa sarxi lmadiina madiina wixii u foofi jiray maxaa foofa waa xoolihii irmaankii iyo xoolihii kale ay laweynta ahaaye foofayey ee magaalada u foofay ayuu ciribta ku dhuftay waharaba intuu wixii qaadi kar eryan karaya eryuu dhacay ile geelqaadkaasi qurayshtuba ahaayeene ayuu weherada xaggaa iyo maka ayuu la cararay muddo kadib baa la maqlay fakharaja arasuulu sala allahu calayhi wasalama fii dalabi nebigu cid uma dirina isagoo madaxweynihii muslimiinta ah ayuu colka haystoo u raadiyey uu baadi doona raadkiisaa lagu dhacay markastuu tegayana maamul buu u samaynayaa gobolka wastakhlafa cala almadiina madiinana nebigu wuxuu khaliif iyo madax uga dhigay zayd bna xaarisa alansaari asxaabigii saaxiibka uu la ahaayo jeclaa oo zayd la odhan jiray falamaa qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha ninka keliya magaciisa qur-aanka saray ee u cayimay asxaabta zayd ayuu ninka kasii madaxa adigu madiina wa xamala liwaaahu caliy bnu abi aalib cali oo inan kusoo dagawaha ilmaayarka ahaayeenna calanka ciidanka qaad buuri fa markaasuu nebigu socday xataa balaqa safwaana meesha laydhaa ilaa uu gaadhay dad aragteed ah wafaatahu kurzun ninkii kursi la odhan jiray wuu fakabay falam yalqa xarban dagaal lamuu kulmin nebigu ninkiina intii goosankii la goosay fogaayo dee waa balaayo dalyaqaanahe uu libdhay nabiguna alkaa beder agteeda safwaan la idhaahdo ayuu gaadhay wa haadihi alghaswa dagaalkaa waxaa la odhan jiray badran aluulaa badertii hore ama badertii yaray ila nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaal buu isu diyaariyey halkaa xoolaha dhacay inuu soo qabqabtuu ugu talagalay wuu se waayey sideedabana col kasta oo nabigu uu abaabulo calayhi salaatu wasalaam ama cid ha hela ama yuu helin dagaal unbaa lagu tirinaya daruuri maaha in fooda la ah sidaasaa ayaa lagu magacaabay ghaswatu badr alula ghaswatu badr alkubra iyadana waynu arki doonaa waaya oo beder alkubra iyaduna waa colkii faraha badnaa oo soo noqday weyi halkii aynu soo sheegayna markii hore ee aadka u faraha tijaaradii faraha badnayd iyo maalkii xaggaa laga soo rarayey ee jidgoynta u gareel dhaafay soo noqodkiisan dambe markuu nebigu baadi doonayo haddana jidgoynta u galay ayaa safarkaasina weydaartay colkii safarkaha colkii difaacayay safarkana ay isheleen dada saasay ahayd safarkan marka hore baxsaday soo noqodkiisii markuu nabigu doonayay ayaa col weyne ay isheleen safarkiina weydaartay col badanoo kun nin ahoo maka ka yimoo safarkii difaacaya abi sufyaana goostay markii hore soo noqodkiisiibay maqleen in markii hore jidka loo galay abi sufyaan baa war dirtay dabeetna kunkaa nin baa lasoo diray laba bilood buu maqnaa iyo xoogaa baagiisii dambe soo noqodkii ayaa uu nebigu doonaya inuu halkii u galo waxaabuu la kulmayba kun nin oo weerara beder saas ayay ku dhacday iyadoo safar la doonayo waay marka intaynaan beder gaadhin iyo safar kaa soo laabtay dhacdooyin kale oo u ayuu sheekhu soo qadimay sababtu usoo qadimayaana waxa wey ka iyo faallada ay leedahay beder ayaa dheer oo inta safxadooda kitaabka uu kaga hadlayo ama beji adiga arkaya iyo inta qur-aan kusoo degee la sharxayo suurad aayaaddan aanu cimraan ku iyo suuratu tawba qaybo e, aayaad ka mid ah suuratu suurat lanfaal inteeda badanba dagaalka beder bay ka sheekeynayaan oo markaa sharaxeedii aayaadka sharaxoodii dee sirada ayuu markaa ku sheegi doonaa sidaa darteed ayaa faalladaa beder iyo taariikhdeedii wuu yaro dib dhigtao sanadaa labaad dhacdooyin kale oo beder wehelinayay buu soo qadimay sheekhu waaya sariya sariyo iyo jeish waad kala fahamtay sariyadu waxay ahayd koox sahana ilaa dhowr boqol saddex boqol laba boqol boqol iyo wixii kasii yar waa ciidankaa sahanka ah ayuu nebigu diray marna way yaraan kartaa dhowr qof ilaa dhowr boqol bay gaadhaa wa fii rajab min hadihi sana rajab oo sanadanuna sanada labaad halkaa horena maxaynu soo aragnay dee wuxuu cushayradaasina waxay ahayd jumaadal uula sooma ahayn jumaadal aakhir unbaaba udhexaysay colka hore wuxuu abaabulay jumaadal uula jumaadul aakhir ayaa haddana uu kan kala galay rajabna waa kan iyana bilnaba ma nasanayo meeshu meel lagu nasanayo ma wa fii rajab min haadihi sana bishii rajab ee rabadaan mid udhaxayso oo isla sanadaa labaada arsala sariyatan ciddatuhaa amaaniyatu rijaal wuxuu diray xoogaa sahanahoo sideed nina ah. sideed nin buu haddana diray xaggii makuu dirayaa kusoo qaxay yar-asuhaa cabdullaahi bnu jaxsh asxaabiga magacaa la idhaahdo ayaa madax ka ah nabiga seedigii calayhi salaatu wasalaam had iyo jeer markay colaalka iyo weerarka iyo xaaladaha adag tahay halka laga yaabo digtaytarada iyo dadka adduunyadu qaadatay intay ehelkooda ka ilaalinayaan isagu ha ugu horeeyeen buu leeya nabigu calayhi salaatu wasalaam waay wa acdaahu kitaaban makhtuuman wuxuu u dhiibay qoraal shaabadaysan waa admistrationkii rasuulka iyo nidaamkii si wanaagsanaa wuxuu lahaa fargal shaabad ah marka dee bal ka warran fargal shaabada ofiskana kuma hadhayso gurigana ma ooleysa cid kalema kagama dhufsan kartaba fartuuba heerkaa lama gaarinta fartuu ugu jiraaba waxaa ku qoran allah muxamed rasuul saddexdaa erayoo isbarbar yaala allah muxamed rasuul muxamedun rasuullah muxamed rasuul allah saddexdaasoo ayaa isku isku barbar yaala si goobaana wuu samaysan yahay laga yaabaa midxafyada muslimiinta in meelaha qaarkood laga helo marka fargalkaasi ugu jiraa kolku waraaqda dhammeeya ka qoraaga ah ee karaanigu khadku yaro taabsiinaya saas ugu yaro gujinaya bas kadib waxa uu arrintaana u samaystay markii loo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam nimanka boqorada iyo madaxda gaaladu ma aqbalaan baa lagu yidhi warqadaan shaabadaysnayn ma aqbalayaan Ehm, waxaanu diri jiray waraaqo badan nebigu calayhi salaatu wasalaam xaggii romanka iyo bershiyanka iyo nimankii bariga iyo galbeedka iyo boqortooyooyinkii qolo walba waraaqo ayuu u diray risaalada uu ku gaadhsiinayo waajibka saaran isagoo iska ridaya ummadaana uu naseexaynaya min muxamedin rasuuliillaah ilaa heraqla cadiim ruum aslim taslam yu'tika allaahu ajraka maratayn waa ka waraaqdaa u qoraya nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dabeedna la yidhi waraaqaa shaabadaysteen ma aqbalaan nebigu wixii xikmad ah waa qaadanaya iyo wixii nidaamahee wanaagsan sidaasay nebigii asxaabtuba ahaayeen gaalada waa laga qaadanayaa wax alla wixii faa'iide leh ee dani ay ku jirto ee horumar leh adduunyo waa laga qaadanaya ee waxaa la diidayaa un um, wixii miidaana in looga taga daadxoortana ay noo soo waaridaan dee waatayna haysata nacasnimada ummadda islaamka waxaa kamid mid a ah in ay wixii xunuun gaalada ka qaataan wixii wanaagsanna waa way weydaaranayaan ama kuma dadaalayaan inta badan inta badan markaasaa ka tagaa waxaa laga yaabaa inuu ka keeno muusig iyo sida loo jaasa iyo sida maaragtay loo ciyaaro iyo waxaasuu ka keenaya halka uu inoo keeni lahaa khibrada caafimaad iyo dhaqaale iyo horumar iyo maamul iyo suu keenla cumar ibn khaaab radia allahu canh marka had iyo jeer wadamada la furo wuxuu ururin jiray khubaradoodii idaaradda iyo maamulka markaasuu sharxi jiray bal maamulkii halkan laga riday sida ay waxu wadi jireen nidaamka bugaagta nidaamka registrationka secretariat waxaasoo dhan buu ka wareysan jiray waxalla wixii faa'iidaha baa lagala bixi jiray iyo dadka wax turjume iyo kullu daalik waa laga faa'idaysan jiray saas darteed ba uu ahaa nidaamkii ciidanka iyo habka loo abaabulayo iyo macnaha sida loo liistaynayo waxaasoo dhan dawaawiinta raggii u sameeyey cumar iyo cidda uu ka faa'idaystay goobihii la xoreeyey bay u badnaayeen almuhim waxaa noo geeyey makhtuumka khatmiga shaabada waaya asxaabigan wuu diro wuxuu i gruubka kooxda kaxayso qoraalkaana qaad qoraalkiina kuu shaabaday laa yafudu ma furayo fadligu waa furid ma furayo ilaa bacda an yasiira yowmayni laba maalmood marka aad socotunbaad waraaqda furi kartaa buuri warqadan qaad way xidhan tahay dhaqaasi ilaa maka meel heblaayo laba maalmood laba maalin socod kadib baad warqadaa furaysa uma yanduru fiihi markaasuu eegaya amarka kasoo baxana wuu ku dhaqmaya sababta loo furi waayo warqadana wuu sheegi fasaara cabdulaahi yowmeyni laba maalin socod buu ugu jiiday amarka nebiga la khilaafi maayo calayhi salaatu wasalaam uma fataxa alkitaaba faidaa fiihi warqadiibu furay jeexay waxaa ku sugan idaa nadarta kitaabi haada famdi xataa tanzila naflatan fatarsuda biha qurayshan wataclama lanaa min akhbaarihim wadiifadiisii iyo shaqadiisiibuu markaa u cayimay wuxuu hi nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa nadarta kitaabi haada asxaabiiho markaad warqadaydan egto famdi hore u sii soco xataa tanzila nakhla meesha nakhlo laydhaa kambalka maka ilaa aad tagto fatarsuda biha quraysha quraysh aad halkaa dhufa isugu gasho ina rabbaka la bilmirsaad fatarsuda qurayshan qurayshaad halkaa dhufa isugu gasho wa lana min akhbaarihim warkoodana aada doo ogaatay iyo xogtooda warqadii waxaa ka baxay warqada akhri meel heblaaye gaadh halkaa ku gabo sahan sugan iyo war sugan keen amarkaasuu qabaa saxaabigaas kooxdiisana wataa muxuu ugu warami waaye warqadda ugu jeexi waaye waa tan wainamaa lam yukhbirhum calayhi salaam nebigu umuu sheegin bimaqsadihim qasadkooda iyo halkay u wahum bilmadiina isagoo madiine jooga muu odhanin mehlablaayo taga xadaran wuxuu ka feejignaa min shuyuuci alkhabar warku inuu faafo fayadulla calayhim uu dabeetana iyaga tusiyo axadu acdaa kuwa cadowgaa qaarkood oo min almunaafiqiin aw ilyahuud munaafiqiinta iyo yahuudda iyo inay tusiyaan cadowga iyaga oo idhaahdaan sideed din baa soo socda halkaasay gelayaan cadowgii hadaa tihiin qabqabdoo ka warhaya fatatarashada lahum quraysh quraysh ay dhufays u gasho halkan iyaga uu nabigu leey dhufays gala in dhufays loo galo haddii warkooda la helo ayuu ka baqday marka waa sir milatari daraaddeed ayuu qarinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaana laga yaabaa dee marar hore in warbaxay oo sidii biru macuuna asxaabtii lagu laayay xufaadahaaba ku dhacday toddobaatankii saxaabiyo la dilay warkiibaa ka baxay markaasaa boqol nin dhufa isu galeen waay walaa yakfaa ma qarsoona ana cadada sariyati qaliil kooxdan sahankaa dee tiradooduna way yaray laa yumkinuhu lmuqaawama inay wax istifaacaan madee u suuragal maaha haddii colweyni helo saa darteed buu warkoodii sir ka dhigay uma saara cabdulaahi radia allaahu canh cabdilaahi socdaalkiibuu giijiyey waa dhaqaajiyey wuu socday wuu socday wa fii asnaai sayr markii ay socod ku jireen dhexdiisii socodka dhexdiisii takhalafa sacdu bnu abi waqaas wa cutbat bnu khaswaan labada asxaabiba ayaa habsaamay dib dhacay takhalafa way ka hadheen wey mutakalif hadii la laydhaa waa qofka hadha ama habsaama sideedii nin laba ka mid ah ayaa ka hadhay kooxdii sahanka ahay liannahumaa adallaa baciirahumaa awrkoodii bay lumiyeen may lumin dabcan wuu ka lumay waa la yidhaahdaa ereyada luqadaha qaarkood wuu lumiyey waxaa ama uu iskhasaariyey iyadoo uu khasaaray ama wixii ka lumay awrkii ayaa ka lumay alladii kaana yactaqibaani kaasoo ay ku kaltamayeen macnaha isu bedelayeen awr qura labadooda ka dhexeeyayo marba midbaa hogaaminayay ka kalena wuu fuulayay markuu midyar nasto ayuu ka kala bedelaya dhulku waa saxara afar boqoloo kilomitr wey masaafad dheer wey baskaaba laga yaaba inuu toban saacadood socdo ama sideed saacadood de maxaad u malaynaysa qof lugeynaya dhulkaas xalaaga awrkiibay waayeen wasaara albaaquuna lixdii kalena way iska sii socdeen ilaa amar nebi bay qabaane xataa wasaluu nakla fartii u cayimay nebigubay gaadheen iyagoo halkii fadhiyo dhifays ku jiro warkii iyo sugaya taana waxaad ka faaideynaysaa sida ka faaideysanaynaa dadka muslimiinta ah inay marway mar walba yihiin xagga macluumaadka iyo wardoonka iyo macluumaadka kuwo anteenooyinkeedu ay aada u taagan yihiin oo maaragtay ku horeeya ku horeeya waayo waxay ummadaha kale kaga duwan yihiin warkooda waxa weheliya run iyo ammaano run iyo ammaana weheliya halka mukhaabaraadka caalamka kale waa meelaha ugu mushkilad badan mukhaabaraadka caalamka fashalkooda iyo fadeexadooda iyo khiyaamadooda aada usii badan ilaa qaarkood ay sii noqdaan mukhaabaraatulmukhaabaraat oo iyagu ay qoloba qolada kale mukhaabaraad usii samaysato si ay kuwan warkooda kuwa kale usii helaan kooxdooda socoto haddana marka sidaa darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba ogaanaya dhaqdhaqaaqa cadowga waxa uu damacsan yahay dhaqaalihiisa awoodiisa kullu daalik iyagoo haddaba halkii ku jira famarat bihim waxa soo martay lixdii nin ciirun qurashiya koox yaroo safarahoo qurayshi leeday turiidu makata makana ku socota waa safar yaroo gaadanoo xaggii shaam ka soo fulayoo xoola iska wata fiihaa camru bnu lxadrami wa cuثmaan ibnu cabdilaahi bn mugiira wa akuuhu nawfal wاlxakam ibnu kaysaan afartaa nin baa ku jira camr bnu xadradi cusmaan bnu cabdilaahi iyo walaalkii nawfal xakam ibnu kaysaan laba la iswada garanayaae afarta nin ee reer quraysha safarka wataa ah. waa afartaa ah. lixdii baa ku arkay markaa waaya faajmaca amrahum arinkood faajmacuu mia faajmac almuslimuuna muslimiintii waxay go-aan ku qaateen lixda ahaa calaa an yaxmiluu calayhim inay weeraraan laba col ah dagnaantumaa ka dhaxaysa markaa kolkay arkeen iyagoo safarahoo laban afar nin wataan ayay afku usoo dhaqdhaqaaqay wallaahi kuwanaan ku cabnabaale afkaanu dhigano wayaahuduu maa macahum waxan dee ay wataanna inay ka qaadaan faxamaluu calayhim way weerareen fii aakhiri yowmin min min rajab bishii rajab maalinkii u dambeeyey bay ku ilaaciyeen o waana rajabna maxay ka mid ahay waa bilihii xurmada lahaaye dagaalka la diiday faqataluu waxay dileen camra bna alxadrami eh, ninkii safarka ka madax ahaa wa asaruu cusmaana walxakam labadaa kalena gacanta ku dhigeenoo way kartiinadeeyeenoo maxaabisahaan bay u kaxeeyeen waharaba nowfal midkii afraada nowfal la odhan jirayna u baxsaday ilaa maku isaguna u cararay afartii nin halkaasay ku dhamaadeen wasaaqu lciir safarkiina markaasaa lasoo faru safarkii maka usii socday madiinaa loo soo duway afartii ninna waa kuwaa kala diray safarkiina tunkay usoo ridi wahiya taasi walu khaniimatin hanamaha almuslimuun waa qaniimadii u horeysee muslimiintu ay ka heleen min acdaahim quraysh qolada colka ahaayeen quraysh qaniimadii ugu horreysey haddii halxidhaale lagu weydiiyo maa hiya kaanat maa kaanat hiya walu qaniima fi lislaam waa khaniimatu sariyati cabdilaahi ibnu jaxsh kooxdaa cabdilaahi ibnu jaxshi uu watay ee qur-aankuna ka sheekeeyey suurat lbaqara laba boqol iyo toddobiyo toban lagaga warramay waa qaniimadii ay soo qabteen jabhadii u horeysay maxay ahayd waa jabhatu abubasiir ninkii la odhan jiray isagana ee xeebta isku urursaday waay uma rajacuu way iska noqdeen ila waa kuwa qaniimad hele warkii wixii alla u sheegayna soo qaatay amarkii nebigana soo fuliyey madiinay kusoo noqdeen walam yatamakkan ilmushrikuuna mushrikiintiina way kari kari waayeen min alxaaqi bihim inay soo gaadhaan markii la ogaaday safarkiin afka loo dhigtay markay kasoo gurmadeen way gaari kari waayeen siduu nabiguba u gaari kari waayey ninkii la odhan jiray kurs aynu soo marayna markii dhaweyd iyo cikrimo iyo casaanidii madiine ka dhaca abu sufyaan wuxuu ihi maalintii la odhanayay uxud markii colka nabigu jabay wuxuu ihi wuu dhaatayoo kor buu u yaro qayliyo wuxuu ihi walxarbu sijaal buu hadalkiisii ku daray dagaal waa okole ogaada raggiina halkaa ku gabanayo beder waa naga hayseen okolaha maantana okolihii xagga iyaga usoo dhacay oo gacantu ku jiraa marka walxarbu sijaal waa sunnada adduunyada wa tilka alayaamu bayna annaas ma dhacayso gaaladun inay hayaan iyo inuu islaamku hayo imtixaanka ilaahaybaa keenaya isweyweydaarkaa marka hadday nimankani xoolo ka dhaceen madiina iyagana laga soo dhac maanta waay falamaa qadimuu lmadiinata kolkii ay madiine soo galeen asxaabtii qaniimada wata washaaca ay faaftay anahum iyagu qaataluu inay dagaalameen fi lashhuri alxurum bilihii xurmada lahaa bilihii xurmada lahaa rajaba inay dagaalameen warkaasaa madiine ku faafay wacaaratum qurayshu walyahuud quraysh iyo yahuudina way ceebeeyeen muslimiintii bidaalika arintaasay ku ceebeeyeen idaacadahoodiba waxay kasii dayeen kuwa muslimka sheeganayay waa kuwaasoo ashurul ah xataa gaaladu aanay meel kaga dhici jirin ayay wax dhaceen oy xudhul jiifeeyeen markii warkaasi uu faafay canafahum waxa canaantay kooxdii lixda ahaa almuslimuuna baa canaantay markii dambe qolada kaleeda iska timi la awrka waayey kooxdii iyaga ahaydee sahanka ahaa ee wax soo qabsaday canafahum lmuslimuun tacniifku waa canaanta wey gaadha yihiin baa ilaahay uu kaga riday ya ilaahay cadowga uma heliye weligu u heliyaa yasaluunaka can ishahri lxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiiru wasadun can sabiili illaahi wakufrun bih wاlmasjid اlxaraami waإkrاaج ahlihi minhu akbaru cinda allah wاlfitnatu akbaru min alqatl ilaahay baa markaa soo dejiyo jawaabtii nebigaba ka xilqaaday nebiga iskaga had wadadii nimankan haysta iskaga nimankaasi waa mujaahidiin ilaahay cadowgaana casharka udhigaa sax buu ahaa macnaha ayadu <laughs> waa laga dhiciyey nimankaa ilaahay baa wuxu uhi yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow can shahri alxaraam bilaha xurmada leh oo see la weydiinaya qitaalin fiihi dagaal dhex dhacay dagaa koox muslimiinah ay ribeen ilaha xurmadale dhexdooda ayay qaar ku warwaraysanayaan qul waxaad tidhaahdaa qitaalun fiihi kabiir in bilaha dhexdooda la dagaalamaa waa wax weyn dembi bay leedahay lama banayn waktiga hore iyadu taasi waa gefdhe horta bal haddae eeg wasadun can sabiili illaahi ilaahay diintiisii oo dadka loo diido wa kufrun bihi ilaahay oo laga gaaloobo wlmasjid alxaraam masjid alxaraamkiio dadka laga hor joogsado wa ikhraaju ahlihi minhu ehelkii xaramko xaramka laga saaro intanoo la isku darayda akbaru cinda allah ilaahay agtiisa ka weyn wixii hore wax hore muxuu ahaa bil dad la laayo ama xoola la dhaco waxa ka sii weyn intanoo balaayo ah ee dulmiga ee gaalnimoa ee fasaada intanaa ka sii weyn wuu sii wada ilaahay wuxuu hi waalfitnatu balaayadu iyo gaalnimada awoodda wadataa akbaru min alqatli dhimashada iyo dilka way ka weyntay marka muwaasanadaasaa laysu wadaya bal kuwani waxa ay galeen ilaahay wuxuu hi lama diidana gef inay ku dhaceen kasoo qaada gef weeye laakiin gefka kale miyaan la arkayn gefka kale ha la eego arimaha laysu isu miisaamo gaalkan xunka ahi intaasoo balaayaa buu geystay marka haddii nimankan iyaguna ay hal mar u jawaabeen ee halayskaga hadho barkoodii nimankii halkaasu ku waay markii dambena de waaba la waaba la fasaxayba bilaha xurmada dhexdooda haddii ay dagaalamaan in lala dagaalamo waxa weeye markaa wasadun can sabiili illaah wa kufrun bihi wاlmasjid اxaraam waikraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah wاlfitnatu akbaru min alqatl waa saas wey fitnadu waa dadkoo laga fitneeyo diintooda iyo dalkooda iyo dunyadooda iyo sharaftooda laga fitneeyo iyo ilaahooda laga fitneeyo fitnadaasi way ka weyntay dhimashada macnaha waxa wey dagaal hadii la gelayo dagaalka dhimashaa ku jirta iyo dhaawac iyo xoolo burburaa ku jira intuba waa geeri iyo dhimasho laakiin ilaahay wuxuu leeyahy waxa lagu xamilayaa taa fitnado fitnadoo la deeriseeyo il dadkii diin la-aan ku dhacaan oy dal la-aan ku dhacaan oo ilaah la-aan ku dhacaan fitnadii waa intaa marka taasaa waxa ay ka weyn tahay dhimashadaa dagaalka ku dhimanaysaana ku dhaawacmaysaana xoolo badanay ku burburayaan dhimashadaa iyo waxaasoo dhan waxaa lagu baadi doonayaa assalaam alcaalami nabadgelyo caalamiya oo fitnadan meesha ay ka baxa fitnaduna waxa weeye culimada qaar baa ku fasira inay tahay waqaatiluum xataa laa takuna fitna gaalnimada ku fasira laakiin tafsiir kasii caamsane waxa weeye gaalnimo awood leh waayo gaalnimada hadday bila awood tahay oo islaamka iska dhex joogto dee nabiga ag joogtay oo asxaabtiiba ag joogeen gaalna adduunyada ka dhamaan maayo laakiin gaal kibirsan oo xaqa u diida ummadda inuu gaadho waaye taasaa la diiday fa canhum waa laga farxiyey asxaabtiibaa farxay ah, lahaystayaasha ahaa waqad dalaba almushrikiin mushrikiinta nebigu waxa uu ka doonay fidaa sirayhima labadoodii maxbuus inay furtaan faqaala calayhi salaam nebigu wuxuu yihi waqad dalaba almushrikuuna mise mushrikiina ah, mushrikuunabaa saxa aniga wuxuu dhigay mushrikiina buu dhigay isaga oo mansuuba laakiin inuu marfuuc noqdaabaa saxa waayo ka wax doonayaa waa inuu subjig noqdo waxa weye bahalkii laodhan jir waa gaalada wey ku wax doonaya waqad alaba almushrikuuna fidaaa sirayhima nimankan laga haystee labada ah ayay yidhaahdeen madax furashaanu ka bixinaynaa faqaala calayhi salaam xataa yarjica sacdun wacutba markaa nebigu wuxu uhi maya madax furashayda siin mayno ilaa labadii nina naga maqnaa aanu helno ee awrku ka lumee sacad iyo cutba ilaa aanu labadaa helno madax furasha ma jirto falamaa rajaca markay labadii saxaabi yimaadeen qabila calayhi salaam nebigu wuxuu aqbalay alfidyata fi lasirayn labadii la haysta inuu madax furasho ka qaado faimaa manan bacdu waimaa fidaan xataa tadaca alxarbu wsaaraha faimaa manan bacdu waimaa fidaan madax furashaa laga qaaday faama alxakam ibnu kaysaan waa ninkii saddexaad faaslama waxasuna islaamuhu maca almuslimiin isagu uu islaamay islaamkiisina wuu wanaagsanaaday ama cumaan falaxiqa bimakata kaafiran kaa kalena isaguna markuu ku biiray raggii saasuu xaaladoodu kala ahayd la qabqabtay dhacdooyinka sanadkaa dhacday waxaa ka mida ah taxwiil qibla qibladii oo ummadda laga soo jeediyey qudus xaggan kacbadana loo soo jeediye sanadii labaad markii hore waxaa loo jeedsanaya sayn arki doono bayt sanada labaad laga soo jeediyey makasa calayhi salaam bilmadiinati sittata cashara shahran lix iyo toban bilood buu nebigu madiine joogay yastaqbilu bayt almuqadas fii salaati marka uu tukanayo qudus buu ujeesan jiray wa kaana yuxibu an takuuna qiblatuhu lkacba waxaanu jeclaa halkuu ujeesanaya inay kacbada noqoto kacbadu ku dhashay nebi ibraahim dhisay asalka ahay wa wajhahu fi samaa samadu kolba eegi jiray inuu waxii ka dego daaciyan illaaha bidalik ilaahay buu baryay inuu ilaahay u jeediye ah ayuu baryayay waa ka ilaahay yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi samaa cirkoo aada soo eegeysa aragna falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha qiblo aada jeceshaanu kuu jeedine fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam xagga xaramka usoo jeesa fabaynamaa huwa fii salaatihi iyadoo nebigu salaada ku jiro id awxa allaahu ilayhi bitaxwiili alqibla wuxuu ilaahay u waxyooday salaada dhexdeedii inuu u jeedsado kacbada qibladaada aad qaabilaysa kacbada u jeedi baa layihi fataxawala wa man waraahu wuu soo wareegay waxaa soo wareegay dadkii ku daba tukanay iyaguna isagaa soo wareegay oo soo jiureeyey iyaguna way la jiureeyeen marka isagii xaggaa u jeeday ee u horeeyeyba haddana u horeeyey saas wey marka taas waxay tusinaysaa salaada dhexdeediibaa waxiguna ku dhacay isbedelkuna ku dhacay marka dhaqdhaqaaqu hadduu maslaxadda salaada iyo dhib maleh wa kaanat haadihi alxaaditha dhacdadani waxay ahayd intay muslimiintu qudus kasoo soo jeedsadeen ay xaggan u jeedsadeen sababan sababbay u ahayd liftitaani bacdi almuslimiin muslimiinta qaarkood baa fitnoobay diin la-aani ku dhacday alladiina dacuufat quluubuhum kuwaasoo qalbigoodu daciifaha fartaduu calaa acqaabihim cidhibtoodii bay ka noqdeenoo way gaaloobeen oo waxay yidhahan diintan kol balna waa wade waxbaa la nasakhay laleeya ku jiri mayno way gaaloobeen waqad aksara alyahuud yuhuuddiina waxay badiyeen min atandiidi cala alislaam islaamkaoo ay ceebeeyaan ay wax ka sheegaan tandiidku waxa weeyaan cambaarayn iyo wax ka sheegay sayaquulu sufahaau min annaas maa wallaahum can qidmatihim alatii kaanuu calayha waa juskiibaa ka bilaabmayey labaad kuwa bilaa caqligee ducafada ahi waxay odhan doonaan iyagoo ku cambaaraynaya maxay uga soo jeedsadeen qudus sow kaa qibladii reerkooda qaabilay bihaada taxwiil bay ku ceebeeyeen soosigaas wamaa darow malay garanin munaafiqiinta iyo yuhuuddu ana lilaahi almashriqa waalmagriba ilahay inuu bariyo galbeedba leeyahay oo yahdii man yashaau ilaa siraatin mustaqiim ciduu doonana jid toosan uu ku hanuuninayo sawmu ramadaan bisha ramadaan soonkeeduna sanada labaad buu ahaa dhacdooyinkii aad taariikhda xusida muhiimka muhiimkaha islaamka u qabsoomay ayaa lagu sheegaya wa fii shacbaana min haadii sana sanadan shacbaanteedii waa dagaalkii beder ramadaan buu ahaa oo soo socdaa shacbaan oo sanada labaada ah awjaba allaahu sawma shahri ramadaan bisha ramadaan soonkeeda ilaahay ummadan uu ku waajibiyey cala alummati alislaamiya wa kaana calayhi asalaam qabla dalik intaan soonkan la waajibinin ka hor nebigu wuxuu ahaa yasuumu alaaata ayaamin min kulli shahri bil walba saddex cisho soonkeedu waajib ahaa bil walba waxaa waajib ahay saddex cisho in la soomo waa imise kolkaa lix iyo soddon cishaa jiray oo kala firirsan wasiyaamu min dacaa'imi haada diin soomkuna waxa uu ka mid yahay diintan arkaanteeda walfaraa'id buu ka mid yahay faralyaasha allatii bihaa yatimu nidaam nidaamka islaamku ku dhamaystiraya waa arkaanu islaamka fa ina alinsaana qofka bani aadamkahay faaidada soomkuu kuu sheegaya majbuulun waxa ku abuuran calaa xubbi nafsi inuu naftiisa iska jecel yahay wasacyi iyo inuu ordo fii maa yacuudu calayha wixii nafta u soo celinaya binafci alkhaas dheef gaara naftana wuu jecel yahay wixii dheef siinayana wuu jecel yahay taarikan wuxuu iskaga tegayaa qofka bani aadamka ahi maa waraaa daalika intaa wixii dhaafsiisan dheefta naftiisa wixii dhaafsiisan qofku ma jecla oo ah min xaajaati aducafaai waalmasaakiin masaakiinta iyo ducafada baahidooda iskuma mashquuliye naftiisu qofku isku mashquuliya taasaa qofkii ku abuuran soomkiina waxaasu ka rifaya haddaba se waxaa lagama maarmaana ah waa xikmadii soomka ah min waasicin shay riixa kaasoo yasachu u riixa lixaajaati qowmin qolo baahidoodu riixa waaic waasic diini waa shay daafic ahoo qofka riixa lixaajaati qowmin qolo baahidood u riix aqcadathum quwaahum awoodoodii ay ka fadhiisisay can idraaki xaajaatihim baahidooda in ay haleelaan macnaha qofkii waxa uu u baahan yahay wax dareensiiya dadka baahidooda dadka kale baahidooda aqcadatum ay ka fadhiisisay quwaahum awoodoodii can idraaki xaajaatihim xaajadoodii inay haleelaan ay gaadhaan dad ay taa kari kari waayey wax ku riixu qofkii u baahan yahi walaa aqwaa wax ka quwad badanina ma jiro min dawqi qawaaris iljuuci waalcaash dawqu waa dhadhaminta qawaariskuna waa kadeedka juuci iyo cadashkuna waa gaajiyaha raad marka walaa aqwaa wax ka xoog badani ma jiro min dawqi aqraas qawaaris iljuuci waalcaash gaajada iyo haraadku kadeedka ay leeyihiinoo qofku uu dhadhamiyo kaasaa dareensiin kara baahida bulshada id bihimaa labadaa arimood oo gaajiyo haraa dareento taliinu nafsuhu naftiisiibaa dabcaysoo dhulka isdhigaysa wayatahadabu khuluqu akhlaaqdiisiina way hufmaysaa fayashul calayhi waxa u dhib yaraanaya badlu sadaqaat sadaqada inuu bixiyo xikmadda soomku waxa weeye inuu qofku dareemo baahida bulshada kale markuu gaajood u haraado ayuu odhanayaa inaa lilaah waarmatanoo joogto ah ayaa dadka qaar ma qaar baa soom joogto ahi haystay buu odhanaya show gaajadii haraadku waxaanay hawl leeyihin waar hooy oo qaata sawmu ramadaan xigmadiisu saasa ahayd loo waajibiyey sadaqatulfitr sakaatulfitrigaa labaad isagana la waajibiye la soco ku darso buug walidaalika awjaba shaaricu alxakiim shaariciina xikmada badani wuxuu waajibiyey caqiba sawmi soomka dabadeed zakaat alfidri zakaat fidri buu waajibiyey sadaqa farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zakaat alfidri saacan min tamri wa saacan min shaciir ila akhiri xadiid waa xadiidka ibn saxiixa ah nebigu zakaat fidri buu waajib ka dhigay marka soomka laga afuro fatara alinsaana qofkii bani aadamkaa soomanaa waxaad arkaysa yabdurha isagoo zakaat fidri quuraya bisakhaai nafsin naftiisuna deeqsit sakhaagu waa deeqsiga sakhi sida loo idhaa wa maxabbatin khaalisa iyo kalgacal hufan miskiinkii kalgacal buu u qabaa wayudcimuuna acaama calaa xubi iyagoo miskiinkii jecel bay siinayaan naftiisiina waa naf deeqsiyada wixii ilaahay wax ka siiyey buu nicmadiibu dareemaasu dadka siinaya marka xikmadda la lifaaqay sakaadfirigiyo soomka naftan carbisan ee ee dareentay miskiin baahidu u qabo maalka ayaa la leeyahay haddaba imikaad laydyantood carbisan tahay dhiig waaka ilahay walitukmilu lciddata walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun intoo tirada dhammaystaan baa la doonayaa inaad mahadnaqdaan mahadnaqaasina waa bilcaaa waa bixinta zakaat lmaal sanada liiska waxa aad ku darsanaysaa labaad taariikhda islaamka sakada xoolaha iyana la waajibiyey oo taa hore waa sakaatulbadan tanina waa sakaatulmaal saasay isugu xigaan wa fii hada alcaam sanadkaa hijrada labaad furidat zakaatu lamwaal sakadii xoolaha la waajibiyey wa aqiimuu salaata wa aatuu zakaata warkacuu maca araakiciin wa haadihi sakadaasi xikmadeeduu kuu sheegayaa sakada xoolaha hiya anidaam lwaxiid waa nidaamka keliya aladii nidaamkaasoo bihi yakulu lfuqaraau walmasaakiin fuqarada iyo masaakiintu ay kaga cuni karaan min ikhwaanihim alagniyaa walaalahooda maalqabeenka ah ayay ka cuni karayaan wax ilaa dararin calaa haulaai iyadoo wax dhibaataa aanay akhniyadu dareenin nidaamka ugu hufana ugu quruxda badan ee masaakiintiiyo fuqaradu maalka maalqabeenka ay wax kaga cuni karaan waa dariiqada sekada dariiqadaa sekada wey saa darteed buu nebigu ui waa sadaqatun tuukhadu min akhniyaahim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim aw ilaa fuqaraa'ihim fuqaradoodaa lagu celinaya sidaa darteed baa marka isbarbardhig lagu sameeyo cashuurta adariiba shayga loo yaqaano dowladuhu ku dhisan yihin qaadaan iyo sekada ayaa dhowr iyo toban shay ay tiriyaan culimadu oo ay kaga faa'iide iyo sir badan tahay oo aanay kula mid ahayn sekadu bariibada ay kow ka tahay raasamaalka iyo faa'iidadaba waa laga qaadaa sekada halka cashuurta un laga qaado waanaad garan karaysa shayga raasamaalka iyo faa'iidadaba laga qaadaya inuu ka fara badan yahay waxa faa'iidada qura laga qaadayo waxay ay kaga faa'iido badan tahay waxa riixa iimaan sakaatufidriga tanna awood baa riixda cashuurta lidaalik ba haddii dowlad iyo awoodba lawaayada cashuuri ma jirto laakiin yaanay dowladi jirin ba islaamintu jiro seko way jirtaa seko way jiraysaa waxay kaga duwan tahay midna maamulka jira ayaa cayima midna ilaahaybaa cayimay oo rasuulba ku hadlayninba siduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam caalamka kore ayuu ilaahay kasoo cayimay sikada qadarka la bixinayo iyo cid la siinayo marka nebina kumuu hadlaynin buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam dad yahow i weydweydiinaya haddaa ehelkeedii tiinun baan idiin dhiibi haddii kale anuu kama ijtihaadi karo marka haadihi azakaa dhul fara badan oo sirteeda leh ayay waxa kaloo maalka ay usoo jiidaa barako barako ayay usoo jiidaa oo maaragtay uu ku barakoobayo qofka naftiisi iyo maalkiisiiba kullu dalik faidaa balaqat idanaaniiru cishriina marka ay danaaniirtu gaadho labaatan aw idaraahimu miatayni daraahimta lacagtuna ay gaadhaan laba boqol daraahimtuna waxa weyaan waa silfartii lacagti baalkan kale danaaniirtuna waa dahabkii markuu midiba intaa gaadho waa shan iyo siddeetan garaam dahabkiie labada boqol ee dirhamna waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo lacaga ah. taa dhuruudid ah markay intaasi lacagtii gaadho xaala calayha alxawlu ya labayo toban biloodna ay usoo wareegaan wajaba calayka waxaa kugu waajiba qofyo muslimkii an tu-adiya inaad bixiso rubuca cushriha rubuc lcushur waa maxaan idhaahnaa boqol hal la duldhigay afartan wey afartan meelood intoo loo qaybiyo ayaa lagu ihi meel uun bixi toban meelood marka laga dhigo meesha tobnaad rubuceed ya meeshii tobnaad rubceed waaba in yarba tawaataa lagu leeyahay afartankii ari ahaa mid bix labadii boqol shan bix marka waxa weeyaan waaxid calaa arbaciin waa nisbo yar sagaal iyo soddon ma hayso maksuusan isaga oo markaas waxa aad tidhaahdaa wajaba calayka waxa kugu waajiba an tuadiya inaad bixiso rubuuca cushriha ay itnayni wa nisfan labiyo badh fii kulli miatin boqolkiiba waa labiyo badh wamaa zaada fa bixisaabi intaa wixii ka badanna waa la xisaabin faidaa balaqad marka ay gaadho ashiyaahu arigii arbaciina afartan walbaqaru loodiina talaatiina soddon ay gaadho walibilu geelina khamsan shan uu gaadho waxaala calayha alxawlu sanadkuna usoo wareego wajaba calayka qofkioo muslimkii waxaa kugu waajiba an tuadiya minha inaad ka bixiso xoolaha juz-an makhsuusan qayb cayiman xadadahu shaaric oo harcige shaariceenna wanaagsani ilaahayba uu xadido cayimaya oo daaligii mid baa lagu leeya bixi shantii neefe geel ahaa neef fadhiyo ka bixi loodii soddonka ahayd dibi yar ka bixi kullu daalik waa wax lagu cayimayba wa milahaa waxaa lamida curuudu tijaara baayac mushtarigu wax soo saarkii bagaashkii baayac mushtariga iyo wa maxsuulaatu ziraaca beeraha wixii ka baxayay kullu haada arintaas dhan yaqbiduhu limaam madaxweynaha muslimiinta soo ururinaya wayuwasichu waxa uu qaybinaya calaa mustaxiqiihi ciddii mutaysatay min alfuqaraai wlmasaakiin fuqarada iyo masaakiinta wa lmadkuuriin iyo dadkii soo haray ee lagu sheegay fii aayati sadaqa aayadda sekada ka waramaysa ee suuratu tawba ku sugan ee lixdan ilahay baa wuxuuhi inama sadaqaatu sekadu sakooyinku lilfuqaraai waalmasaakiin dadka baahan baa leh ee faqiir iyo miskiin laydha waalcaamiliina calayha iyo kuwa ka shaqaynaya waalmualafati quluubuhum iyo dadka qalbigooda islaamka lagu soo dhaweynayo ee ama soo islaamaya ama soo islaamay wa fi riqaab iyo addoomaha la xoraynayo waalqaaribiina iyo dadka gashiyaysana daymooba in laga bixiyo wa fii sabiili illaahi iyo jihaadka wabni sabiili iyo qofkii socdaalka ahaa fariidatan min allah farad allaahu fariida ilaahay baa cayimay buui alla wuu cayimay maaha cid lagu haleeyey wallaahu caliimun xakiim ilaahayna cilmi iyo xikmadba wuu leeyi dadkan inay u baahan yihiin buu ogyahay xikmadda wuu leey meeshii ku haboonayd buu dhigay haddaba wuxuu sheekhu kuuri isagoo sheegaya halkan sirta ku jirta sekada wallabiib alcaaqil qofka caqliga leh ee fariidka ahi albaciidu can atacasub ee isyeelyeelka iyo uhiilinta liidata ka fog yaxkumu waxa uu go-aaminayaa liawali nadratin marka u horeysaba wuxuu go-aan ku qaadanayaa ana haada nidaam nidaamkan sekadu maca cadami idraarihi bilaghniyaa isaga oo aan qaniga waxba yeelayn maca cadami idraarihi bilakniya isagoon qaniga waxba yeelaynin haddana muqalil wuxuu yaraynayaa limasaa'ibi alfaqri faqriga balaayadiisa micyaha uu faqriga ku nuugayo dadka ayuu jajabinaya allatii masiibooyinka faqriga uu leeyahayo ila faqrigu waa musiibo gobonimo wuxuu abuuraa faqriga gobonimo daro dadkeenu iminka markay wax iska yar weydaarteen sidii hore maaha dadka gobonimadii hore dadkan debadda had iyo jeer jamaalayaasha inooga yimaada ayaa dadkeena la yaaba waxay u qaataan qof waliba wuxuu u inuu run yahay ka muddo dheer dee ka maqnaa matalan sidiisii imaanka ka yaro raaga wuxuua warniya dalkii waabaan garan ahay dadkii oon sidiiba ahayn oo kaa wada qayilayo been ku wada sheegayo wax wada sabaxadaynaya ayaan arkay oo ilaa islaantii been sheegayso war dadkii maxaa ku dhacay taasi waxay gobonimo darada ku dhacday waxa weye faqriga gobonimadu lumiya marka wuxuu kuleeyahay qaliga waxba yeeli mayso haddana musiibada faqriga iyo foolxumadiisu ayay naga yaraynaysa allatii musiibadaasoo alja-ad kaiiran in badan waxay ku kaliftay min fuqaraai lumam ummadaha fuqaradooda waxay ku kaliftay an yukhaalifuu nidaama duwalihim dowladahooda nidaamkooda inay khilaafaan wa yuasisuu inay saleeyaanay bilaabaan mabaadia taqwiid cumraan camirnaanta wadanka mabaadi lagu leexinayo macnaha nidaam lagu leexinayo nidaamka wadanka ayay fuqaradu samaysteen iyo watadaaci mni amniga wixii keenayo wax lagu leexinayo kamaa yafcaluhu ishtiraakiyuuna hayruhum nimanka had iyo jeer shuuciyadda ilan markii maaragtay nidaamkan la odhan jiray galbeedka iyo bariga qolana qoladii burjawaasiyiinti iyo dadka rogtay oo nuugay kuwan kale barigana kuwii axsaabulcumaal iyo qoladii shaqaalaha ayaa iyaguna dhinaca kala maray oo yidhi waxba lama kala laha mid walina waxay yidhahdeen qolada galeed dadkao dhan annagaa wada leh madaxtinimadiisa iyo maalkiisa iyo wixiisa ciddaa noo jiibinna dhaqaajin mayso kuwa bariguna waxay yidhahdeen wax la leeyahayba ma jiraba gobonimo daradaa iyo dafiraadaa waxaa keenay waa nidaamkiisa ishtiraakiyade shuuciyade faqriga iyo musiibadiisi dabeedna fuqaradii baa isurursatay aqniyadiibay ku duuleen maamulkii sarena way qabsadeen xisbigii shaqaalaha ku cabayba wax la kala leeyaba ma jiraba marka erabdarada noocaas iyo anshixumada faqriga iyo duulimaadkiisa waxa yaraynaya maalkii qanigoo faqiirka wax ka gaadha waa ka ilahay yidhi kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum maalkii waxaan idinku qaybiye oon idhi dadkan waxa la siiyo si aanu dabaqad mucayana u wareegin maalkii laakiin u wada gaadho maalka ilaahay dadka ilaahay si u wada gaadho marka meel wanaagsan buu inoogu joogaa waa aswatu badr alkubra beder alkubra